إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله sal allahu calayhi wacala aalih waasxaabih waslama tasliima kaiira suuradda saddex-iyo tobnaad waa suuratu racd qur-aanka madaniga ayaa lagu tiriyaa culimada qaarkood waa maki bay idhaahdaan qaar kale way isku jirtaa bay idhaahdaan si kastaba ahaatee suuraddu waa kooban tahay saddex-iyo afartan aayadood weeye waxay aad arki doontaa inay aada ugu nuuxnuuxsanayso usuusha lafdhabarta u caqiidada caqiidada qofka muslimka u ah aaminayo waxyaabaha lafdhabarta u oo suuradaha had iyo jeer makiga iyo madaniga labaduba ay aada uga warramaan aadna ugu celceliyaan waayo shaygu marka uu yahay shay asal ah ma mudna in si safmara ama si dulmara laakiin wuxuu mudan yahay in lagu nuuxnuuxsado oo lagu celceliyo oo dadka uu biyo dhigo oo si wanaagsan quluubtooda ugu dego saa daraaddeed baa aayadihii ugu horreynay mowduucaas bay ka warramayeen aayadaha ugu dambeeyaana arrimaha caqiidadu bay ku warramayeen aayadda siiba wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah suuratu lbaqara aakhirkeeda aynu ku soo marayna ugu dambaysay qur-aanka rumaynta aakhire ka warramaysa marka wuxuunaynu arkaynaa iyadoo marka u horreeyaba ilaahay uu soo bandhigayo kitaabkan kariimka ah iyo cajaa'ibkiisa iyo aayaatun yutla calayna wa yuqra wanastafiid minha kaiiran aayaad ilahay aynu wax badan ka faaidaysanaynaynu ahriyayno markiibana haddana ilaahay wuxuu ku xigsiinayaa aayaat fi lkown nara'aha bixaasati basarina oo aynu isheenna kuma dareemayno oo iyaguna caalamka aynu ku nool lahay laga taabanayo oon ilaahay cidiba kuwa helinin subxaanahu wa tacaala marka waa casharo aynu qaadanayno oo quluubteenna kobcinayo oo wacdi iyo waana inoo noqonayo ilaahayna baraya bismi illaahi araxmaan raxiim aliflaamiim ra allaahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa macnihiisa garanaya tilka tan soo socotaa lkitaab qur-aanka aayadihiisii un weeye aayadaha suuraddani koobsatay waladii unzila ilayka min rabbik qur-aanka ilaahaaga xaggiisa nebi maxamed oo lagaaga soo dejiyey alxaqu weeye waa xaq ciddii xaq doonaysa walaakina akara annaasi laa yu'minuun dadka se badani dee ma rumaynayaano waa kuwaa weydaartay allaahu ilaahay alladii ilaahi weeye rafaca asamaawaat samooyinkuu kor u qaaday biqayri camadin tiirar la-aan tiirarkaasoo tarawnaha arkaysaan tiira arkaysaan la-aanteed uma istawaa cala alcarshi carshigiisuu ilaahay ku ekaaday wasahara ashamsa waalqamar qoraxda iyo dayaxana sidaa ay u wareegayaan isagaa u sahlo u sakhiray kullun ku kastaaba yajrii liajalin musaman muddo magacaaban buu soconaya ilaa muddo magacaaban yudabbiru almr ilaahay baa qorsheeya arrimaha habeeya yufasilu alaayaat aayadahana isaga kala saafa cadcadeeya lacallakum waxaa laydinka rajaynayaa biliqaa'i rabbikum la kulanka ilaahiina aakhira la kulmaysaan tuuqinuun inaa aamintaan oo ku qanacdaan waxaasoo dhan marka laydin tuso xuruufta had jeer suuradaha bilowgooda ku sugane ereyadani xarfahani ay ka mid yihiin isku xidhiidhsan iyo suuraddii aynu soo maraynay xarfaha ku jira iyo kuwa dambeba waa fawaatixu suwar wuxuuna tilmaamaysaa mucjisnimada qur-aankan iyo ereyadiio haddana luqadii carabiga ku sugan inaan la fahmayn oo aan cid sharxi karaysa aanay jirin ishaaradani macnaheedu waxa weeye tilk ishaara baciida shay fog baa lagu ishaaraa daalika iyo tilka iyo tan qaaliga wey aayadahan qaaliga ah ee cid kale keeni karayna ilaahay uun laga helo waa aayado kitaabka kariimka ahy koobsaday marka waxaa muujinaya mucjisnimada qur-aanka inay ereyadani muujinayaan kolkiiba sida qaalibka ah qur-aanka erayadaa mutashaabiha la yidhaahdo markiiba qur-aanka ilaahay uu ku xigsiyaa ka marka rabbunaa subxaana wuu sii adkeeyay haddana aayadihii kitaabka oo waxau ihi qur-aankan ilaahay xaggiisa lagaaga soo dejiyo waa xaq wamaa axwajanaa kaiiran wa kaiiran waqad ixtajnaa kaiiran wa kaiiran ila alxaq alxaqu axaqu an yutabac xaqu isagaa ku habboon in la raaco walxaqu axaqu an yuqaal xaqu isaga ayaa in lagu dhawaaqo ku haboon marka xaq qofka haddii laydhaa ma baatil baad doonaysaa mise xaq in badan dee dadku wuxuunay odhanayaan aniga xaq baan doonaya waxaan hayaa waa xaq baatil anigu shaqadaydu baatil maaha dadku xaq haddii ay doonayaan waa kan wladii unzila ilayka min rabbika alxaq ilaahay xaggiisa waxa ka yimaada xaq lagu hubaa wixii kaloo dhammiba baatil dheh intooda badani dadka ma rumaynaya waataynu habeenkii dhoweyd soo marayna wamaa akharu nnaasi walaw xarasta bimuminiin akariyat nnaas haddaad cashar ka akhriday oo adadihii qur-aanka eegtay oo lagaa doonaya inaad xaqa iyaga mastarka ay kugu noqdaan ooad ka qaadato bal haddana aayadaha kale eeg nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii markuu cibaadaysanayo intuu dahaaro qaato ama marka uu soo tooso intaanu akhriyin aayadahan qur-aanka eenu salaada uu u taagan yahay ee habeenkii uu ku cibaadaysanaya aanu ku akhriyin ayaa wuxuu is akhriyi jiray aayadaha caalamka dabeedna intuu dabada u baxo cirka iyo dhulka iyo saa u eegaya xidigaha iyo dayaxa iyo aayaddaa suuratu alcimraan aayaadka u dambeeya ayuu markaa akhriyayaa ina fi ikhtilaafi leyli wanahaar ilaa ahri laayaat ina fii khalqi samaawaati walardi aayadahaas dhamaadka suuradda allahu aladii rafaca asamaawaati biayri camadin tarawnaha biqayra camadin tarawnaha samada kor buu u qaaday iyadoo tiira arkaysaana aanu jirin tiir u qarsoonina ma jiro tiir u qarsoon oo inaga libidhsan ma jire saasay awoodda ilaahay ugu taagantay subxaana wa tacaala waxaa kale oo la odhan karaa la iskuma sifaynayo camadka laakiin tarawnaha waxaa lagu sifaynayaa samaawaadka rafaca samaawaat biqayri camad samooyinkii ilaahay kor buu u qaaday sidaa aragtaanbuu u qotomiyey biqayri camad iyadoon wax tirihi jirin tarawnaha xaal aa arkaysaan samadiio sideedaas dee ninkaaba arkaya inay bilaatiir tahay marka tiira arkaysaan ma jiro ama bilaatiir bay sidaata labada meeloodba waa noqon karaa macnuhu wax kastoo makhluuqu uu taagaya waa lagama maarmaan in la isu dheeli tiro hareerihiisa iyo dhexdiisa oo had iyo jeer laydhaa ama kor ha u qaado culayskiisa ama tiirar ha ku qaado laakiin ilaahay waa kaa tabaaraka wa tacaala marka carshigiisuu ku egaaday kolkuu caalamkan abuurta isaga abuurta ee kaanshahaasi waa kii u qalmayay isaga u gaar ah sidaynu horeba dee ugu soo marnay lacraaf iyo suuradaha kale cirka iyo dhulka hadii lagu tusay ama samooyinkii lagu tusay samooyinka had jeer waxa ka agdhow ama xaggooda u eegaynaa qoraxda iyo dayax wasakhara ashamsa waalqamar ilaahay baa sakhiray oo dadkaa loo sakhiray intee laga faa'iidaysanaya intay fawaa'id leeyihin yasaluunaka can ilahilati qul hiya mawaaqiitu linnaasi waalxaj waxbaa lagu tirsanayaa oo dheeftoodii iyo tamartoodii baa maanta wax ka soo kordhayaanoo fawaaidka ay u leeyihiin basharka aad buu u badan yahay isagaa sakhire ilaahay marka mid waliba wuu soconayaa ilaa waqti macnaheed waxa weeye waxaan oo dhan oo ilaahay uu isku rakibay hadda marbaa uu kala furfuraya marbuu kala furaya oo marka qiyaamaha laga yudabbiru lamra yufasilu laayaat amarkana ilaahay uu tadbiirinayaa aayadahana wuu caddaynayaa dee amarku waa amarka kownka amarka isaga haya qadimayo oo akhiraya maamulaya waxalla waxaa habu socodkoodu wanaagsan yahay sidaa wanaagsan isagaa u dhiga ilaahay subxaana wa tacaala cid kaleoo maanta la odhan karayo way horu martay oo waxbay ka tiirisaa meerayaasha faaqidaadoodii iyo faalladoodiibay kari laayihiin oo kolba la odhanaya tijaabadaasaa jirta waala way fashilantay oo tijaabadaa kale haddana waxaasoo dhan ee aqoondaray sheegayaan maxaa faragelin lagu yeeshaa macluumaad baan laga hayninbe laba arimood baa haddaba ilaahay isu barkiyayoo aayadihii kownka oo amarkoodii ilaahay u hayo iyo aayadahan qur-aanka oo iyagana amarkoodii u hayo marka waa laba aayadood ilaaha caalamkaa lehe sidaa u nidaamiyey aayaadkanna isagaa keenay waa yudabbiru lmra waa amarkii kownka yufasilu laayaat waa aayadahan aynu hayno marka wuxuuna la macnatay aayaddii kale ilahay uhi alaa lahu lkhalqu waalmru amarkana isagaa ilaahay leh abuurkana isagaa leh marka sidaa aynu ugu daynay rubuubiyada inuu yahay rabbiga caalamkan aynu ku noolahay isagu wada ee abuurtae habaynaya sidaasun baynu ugu daynaynaa talada iyo go-aanka iyo sharciga iyo nidaamka dadku ay raacayaan ilaah waanu kaa dambaynaa markaasaad ilaahay wuxuu ku ammaanay kuwii taa aqbalay ee ilaahay uhi ilaahay adiga xukunkana leh adigaa saaad abuurka u leedahay baad xukun kale u leedahay kuwa uu ammaana ilaahay aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wlmu'minuun kullun aamana billaah wamalaa'ikati ila akhir laayaat samicnaa waadacnaa qufraanaka rabbana wailayka almasiir inta laynaga doonaya waa intaa ilaah waxaad noo sheegtay waanu kaa qaadanayoo waanu fulinaynaa samicnaa maqalay sidii reer banu israa'iil iyo kuwii iimaanlaawayaashii odhan mayno waanu diidnay intaanu maqalay laakiin samicnaa waadacnaa qufraanaka waa kaa ilaahay ku xigsiiyey dee kol haddaa ku qanacdeen kownkii inuu ilaahay yeeshay ku qanaca inuu diinta xukunkana isagu leeyahayoo lacallakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun wa huwa ilaahay aladii madda alard waa ilaaha dhulka kala fidiyey wa jacala fiiha rawaasiya wa anhaaran wa jacala fiiha waxa uu dhulkii yeelay rawaasiya buuro iyo wa anhaaran webiyaal wa min kulli amaraati midho oo dhanna jacala fiiha dhulkiibuu yeelay zawjayni itnayni laba isku lamaan iyagoo ah midhihii yuqshi leyla nahaar habeenkiiyo maalinku isku daboolaya dam isku siinaya inna fii dalika la arrimaha arkaysaan hadda cajaa'ib aayadaa ku jira wax wax lagu qaato liqowmin yatafakaruun waa dad fikiraya oo wax fahmaya oo eegayaba wa fi lardi qiac dhulkii gobolo u qaybsan yahay qaybo wa filardi dhulka waxaa ku sugan qiacun qaybo waa qaybsan yihiin dhulku mutajaawiraat oo olog ah jaar ah isku dhegan wa jannaatun beerana dhulkii waa ku yaallaan dad yahow min acnaabin oo cinaba wa sarcun sarac firyahoo la cuno iyo midhaa ku yaalla wa nakhiil geetimireed baa ku yaalla dhulka sinwaanun wahayru sinwaan dhirtaasoo sinwaanun laama leh iyo qodad wa wahayru sinwaan iyo midaan laama lahaynoo dhud keli ah yusqaa bimaain waaxid biyo keliyaunba hadda lagu waraabiyaa wa nufadilu bacdahaa barhkeed baanu ka fadilaynaa ka dheeraad siinaynaa oo ka wanaajinaynaa calaa bacdin barhka kale fil ukuli xagga cunitaanka xagga cunitaanka way ku kala wanaagsan yihin inna fii dalik arrintaa aan soo tilmaamay baa ilahay wi la aayaatin liqowmin yacqiluun ciddii caqlila aayadaa ugu sugan aayado saasaa ilahay wi subxaana marka waa aayadihii aynu ku arkaynay in fara badan caalamkaynu ku noolaha haadihi aayaad kama dhacdo xagga istidlaalka iyo fahamka iyo awoodda ilaahay tusinteeda kuwanaynu ahriyayno kuwanaynu akhriyaynaa siday noola hadlayaan bay kuwan ay noola hadlayaan waa caynkaas wey marka si kale loo eego marar badan baa ilaahay u soo celinayaa aayad walba faasiladeeda eeg aayaad ina fii dalika laaayaat liqowmin yatafakaruun ina fii dalika laaayaat liqowmin yacqiluun markaas kolka hore waa fikirkii fikirkaa lala imanayaa qofku waxaan wuu eegayaa dabeetana wuu odhanayaa abuuray xaggay ka yimaadeen xaggay ku dambaynayaan yaa socodsiinaya wuxuu ku eegayaa il e, caafimaad qabta oo aan u eegaynin dalxiis iyo daawashee laakiin ka faa'iidaysanaysa awoodda ilaahay subxaana watacaala kownka sidii ninkii shaacirkaaba uu gabiya wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu lwaaxidu shay walood eegtaba aayad baa ka muuqanaysa ilaa aayado waa calaamee calaamo waa inuu ilaahay keliya waayo shaygani iskamu abuurmin ee waa la abuuray marka saddex midunbay noqonaysaa in la ydhaha bani aadamkiiyo makhluuqa abuuray jiniyensi iyo in la ydhaahdo wuu iska abuurmay iyo in la idhaahdo ilaahay buu abuuray ilaahaybaa abuuray subxaana wa tacaala laba meesha way ka baxeen oo jin iyo insi wax sheegtay ma jiro kuwooda ugu dhugdhuglaysan fircoonna ha ahaadee iyo faraacinada iminka waxa yidhi farsamaanu naqaano annagaa kan abuurno halkan soo toosino kaabu samaynay ma jiro waxyaaba kalunbay sheegsheegaan oo kibirkoodu ka koodan yihi iskamanay abuurmin waa arrinta labaade labadaasi hadday hadheen midhka saddexaada soo hadhayaa waxa weeyaan inuu ilaahay una buray subxaana wa tacaala am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu samaawaati walarda bal laa yuuqinuun dhulku ilaahay fidiyey dhulku waataa la yidhaahdo waa kurawi ama sida kubaddu wareegsan yahay marka haddii kala fidintan aayaddu ay sheegtay dee isdiidi maayaan bay culimmadu leeyihiine eh? fidsanaanta uu fidsan yahay iyo ballaarhka iyo waasacnimada uu leeyahay daraaddeed ayaa qofka u qarinaysaa kurawinimadiisa iyo kubadiisa taasaa u qarinaysa ilaa wixii waa wax fidsane oo shaygu mar haddaanu koobna inuu yahay wax weyn dee kolkaad sidaa u eegta ishaad wuxunay ku dhacaysaa meel fidsan madal ard waxa uu ka dhigay meel kala fidsanoo noloshii dadka iyo intifaacoodii iyo ku ceeshidoodii intuba ay u suuragaltay buuruu ilaahay ku taagay subxaanah buurahaasoo isu dheelitiraya culayska gudaha iyo kadabada gudahana ka cuslaynaya dushana ka cuslaynaya adaqd alkhaariji waddaakhil wabiyaalna ilaahay waa ka dilaaciyo subxaanah bal hadda u fiirso waxaa kusii xigoo iyaguna casharadaad akhriyaysa ka mid ah kolba safxad baad soo rogaysaa intaase wa min kulli thamaraati jacala fiiha zawjayn itnayn midho oo dhanna lama labuu ka dhigay lahay laba min kulli amaraat marka midhuhu sida ay labada u yihiin maalan geedkani wuu baxayaao wuxuu sii daynayaa midho cas iyo midho cad midhaha qaybtan ka midihi marna waa macaan marna waa dhanaan marka sawjayni waa midho keliya oo haddana laba nooca ah dhinac kalena waa loo eegi karaayo midho waliba lamaana weeye zawjku ilaa waa waxa isku lamaanay subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun waa lab iyo dhadig aakaa kana laga soo qaadayo bixiya kan kale lagu bacriminayo labki iyo dhadig labada qaybood bay noqonaysa dhankan kale haddana xaashi kala soo rogo yuqshi leyla nahaar intood midhaha iyo beeraha iyo buuraha iyo ka timaada hadda beertaada eeg beerwalow ama kii tegaya wax ka soo qaadanaya oo beerta maxaa laga cunaa maxaa ka baxa maxaa macaan waxaasuna ka fikirinay marka taa soo dhaaf habeenkii iyo maalintii oo iyaguba runtii hadday maanta cusbaan lahaayeen dee lala yaabi lahaa laakiin ulfada iyo laqabsiga ayaa wax caadiya ka dhigay cajaa'ibtooda habeenkii iyo maalinka inna fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakaruun dhulkii baa ilaahay haddana xaashi kalaad sii rogtae dhulka taagan tahaybaad eegtay haddaad safartay dhulka qaybihiisaad eegtay noocaad doonaysaa ku safar gaadiidkaoo wa fil ardi qidacun mutajaawiraat waa qaybo jaara dhulku dee isku wada nooc maha sida la ogsoon yahay waa kala duwan yahay dabiicadiisa iyo muuqaalkiisa labaduba dhulkani waa casaan dhulkanina waa cadaan dhulkanina waa madow dhulkani waa dalsan dhulkaasina waa diri labadaa dhinacba marka aad ka eegto waa qitacun mutajaawiraat ilaahay kan abuuray ayuumbaa ka dhigay in wax kala duwanoo haddana dhinaca isku haya hadda iyada laftigeeduba haddaad halkan ka tagtood halkaa ka faa'idaysatay hadda iyana wax eegid mudan weeyabaa ilahay u leeyahy subxaana wa jannaatun min acnaaq cinab iyo zarci iyo nakhiil intaba dadka qur-aanku markaa kusoo degaya bilowgii aad bay u yaqaaneen waa arrimaha caalamka macruufka ku ah oo dhirta qaarkeedna gobolada qaarunbay ka baxaan oo dhulka kale lagama yaqaan dhirtan inta faraha badan tusaalaha qur-aanku usoo qaadaana waa dhulka dhirta ugu badan caalamkay ka mid yihiin marka cinabkii iyo zaricii oo kii aynu quudanaynaya iyo geetimireedkii intuba hadda dhulkiibay ku sugan yihiin dhulkaa qaybaha ah nakhiishii waxa ilaahay uu ku sifeeyey ama dhirtaniba sifa ay leedahay sinwaanun hayru sinwaan geedka markaad ag joogteed eegto nusuusta kolkaad eegaysa marka uu soo biqlo ilaa marka uu baxayo ilaa marka uu midhuhu ugu rida yihiin markay bislaadaan marka la goosanayo inta mid walba cibradii iyo casharkii iyo eegmadii ayaa daba socda <clears throat> waaya marka sinwaanku waxa weeyaan geedka aan jiridda keliya lahayne dhowrka ama jirid keliyaba hal ahaadee wuxuu bixinayaa laamo waaweyn oo qod baa la ydhahdaa geedka haddii jiriddiisu midaysan tahay qodkaasina xaggaasuu baxayaa qodkaa kalena xaggaasuu baxayaa waa geed xagga sare ka qaybsan wey khayru sinwaan waa mid keliya oo dhud keliya buu leeyahay oo caleentii uun dusha ku leh labadaa qaybood inta badanna khiishu waxay iyadu uba badan tahayba taa khayru sinwaanka ah ee dhudda keliya ah nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii cabaas buu ka hadlayo markaasaa ninbuu ka muslaxaya ama si uun dee in loo ixtiraamu ka warramayo markaasaa wuxuu lahaa miyaanaad ogeyn ana alcam sinwa abirajul inuu adeerku yahay farac ka faliidhmay aabbaha oo adeerkii aabbuhu ay awowga ka soo jeedaan yusqaa bimaa'in waaxidin midhihii kala duwanaa iyo dhirtii kala duwanayd iyo kuwii zawjaynka ahaa iyo kuwii kala ukulka ahaa inta oo dhanbaa biyo kaliya lagu waraabiya iyadoo biyo kaliya lagu waraabiyan wanufadilu bacdaha calaa bacdin filukul barhkeedba barhka kale waxaanu ka dheeraad siinaynaa xagga cunitaanka kanaa lasoo qaa warkaa iga daayo kanaa ka wanaagsanoo kaa ma waa kala qaalisayn sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkiisuna u kala duwan yahayoo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu bani aadamka faallaynayay waxa uu tilmaamay dadku inay macaadin yihiin oo ay kala duwanyiin sida macdantu u kala duwantay sida dhirku kala duwantay sida midhuhu kala duwan yihin ina fii dalika laayaatin liqowmin yacqiluun waa in markaad halka haddaba soo aragtay eed u daysay ilaahay rabbinimadaas subxaanau wa tacaala waxaa loo daynayaa cibaadada ka awooddaa leh ka abuurkaa leh ka maamulkaa leh kaasaa mutaystay in keligii la caabudo ilaahnimo looga dambeeyo qaar baa taadiidoo kasoo horjeedsaday kuwiiba haddaba nasku soo noqday ilaahay subxaana wa tacaala in nagu baraarujiyo wain tacjab haddaad yaabtay nebi maxamedow gaalnimadooda haddaad la yaabtay nimanka kufaarta fa cajabun qowluhum hadalkoodaaba sii yaabbadanba kaa horeed la yaabtay mid xun buu ahaaye kan kalena waa mid ka sii yaabbadan maxay yidhaahdeen aidaa kunaa turaaban markaanu ciid noqonno ainaa anagu la fii khalqin jadiidin abuur cusub miyaanu ku sugnaanayna ulaaika kuwaasi aladiina kafaruu birabbihim waa kuwii ilaahooda ka gaaloobay wa ulaaika kuwa al silsilado iyo xarko ayaa fii acnaaqihim qoorahooda ku jira wa ulaaika kuwa asxaabu naar naartay la saaxiib hum fiiha khaaliduuna way ku waarayaan wayastacjiluunaka bisayaah waxaaday ku dadajisanayaan cadaab iyo balaayo balaayo keen bay ku leeyihin qabla alxasana qabla isticjaali alxasana intaanay ku odhanin wanaag soo dadaji waqad khalat min qablihim iyaga hortoodna waxaba tegayba almaulaat cuquubooyin balaayooyin hadda hore u socdayna way jiraan ilaahay balaayooyinka ayay baydhaan balaayooyinkii keen waina rabbaka laduu makfiratin linnaas ilaahaagu dheeraad dembidhaaf buu dadka u leeyahy calaa ulmihim maca ulmihim iyagoo daalimiinah waina rabaka la shadiid lciqaab ilaahay ciqaabkiisu waa darayah labada sifaba isagaale qur-aanku dee dood buu u furayay dadkao waa qancinaya oo wax badan baa la tusaalaynaya oo aayadahan ummadda la tusayaa waa qancin wey kii iimaan la iimaan bay usii kordhinaya kii aan iimaan lahayn hadduu u jeesto wuxuu ku qancaabu arkaya oo iimaan u kasbo oo qalbigiisa toosiya iyo damiirkiisa marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay sideebay u liibaani doonaan dad oo iyadoo nabigoodii u gurmanayo oo ilaahay xaggiisa ugu yeedhayo nebigoodii waxaa ku samaynaya markay dileen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam mar kale waxaa rasuulka yaab ku ahayd had iyo jeer iyagoo aamini jiray intii hore oo jeclaa risaalada ka hor iyo waxyiga ka hor inay haddana kasoo horjeedsadeen yaab kale ahayd marka ereyada kufriga ee foolxumada ee kasoo fulaya xishood aan xishoodka lahayn ka haddaad la yaabta waxaba si iyaa badan aakhira dafirkooda macnaha wax lala yaabo uunbaa nimankaa ka kasoo fulayoo laga xishoodo kufrigaasi midaad la yaabtay buu ahaa waxaa kaloo la yaaba qawluhum a idaa kunnaa turaaban a innaa la fii khalqin jadiid taasina la yaabbahay awalam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihina biqaadir calى an yuxyiya almowta bala inahu calaa kulli shayin qadiir ilaaha cirkan iyo dhulkan iyo caalamkan abuuray inuu aakhirana dib u soo celinaya dadkii miyaanay taa arkaynin mae waa karaa abaalkooda ayuunbaa ilaahay uu ku xigsiiyey kuwa aakhira waxaan kaga abaalkaga abaalmarin ku abaalmarin doonaabaa ilaahay kaga arsanayaa rabbi inuu silsilad qoorta u geliyo alaqlaalu fii acnaaqi marka aqlaalku had iyo jeer waxa weeye qulliga waa shayga qofka qoorta loo suro marka uu yahay maxbuus si adag la haysta aan la maaraynaynin kolka iyo waxa qoorta loo geliya qulli laydha al ahlaam fii acnaaqi ilaahay baa wuxuu leeyahy khuduuhu faqulluuhu uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuha sabcuuna diraacan faslukuuh zabaaniyadiisii buu amrayaa waxa uu ku dalbanayaa kuwii iyagu dadka marka ay ciqaabayaan adduunyadii ku dalban jiray dadka aan naxariista lahayn markaasaa ilaahay waxa uu leeyahy khuduuhu qabta faqulluuh xidha uma aljaxiima salluuh naarta haddana daf siiya naarta dhexdeediiba haddana lagu sii xidhxidhaya uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan mid waliba wuxuu leeyahy silsilaad toddobaatan dhudhuna nacuudu billaahi min dalik ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun meeshii raja ma jirto cuqubada adduunyada dee wakhti bay leedahay xabsigu waa xadidan yahay laakiin meeshan waa hum fiiha khaaliduun waxay dadajisteen haddaba waxay ka turjumaysaa xishood darada asalkeedaba iimaan la-aan baa xishood la-aan leh lianna alxayaaa shucbatun min aliimaan xishoodku waa qayb ka mida iimaanka siduu nebi maxamed xuseen calayhi salaatu wasalaam qofku had iyo jeer hadalka uu kasoo baxay soo baxaya wuxuu milga u yeelaa wuxuu eegaa waxa ka soo noqonaya marka uya qof damiirkiisu nool yahay haddii kale wuxuu idhaahdaaba waa u mubaax nabi maxamed wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam ina min kalaami nubuwati lulaa waxyaabihii nebiyadii hore laga dhaxlay ee laysa soo gaadhsiiyeen xikmadda joogtada ah waxaa ka mid a idaa lam tastaxi fasnac maashiid kol haddaad xishoon weydo waxaa doonto samee wuxuu doonana uu ku dhawaaqayaa qof marka had iyo jeer rasuulku uu dadka la hadlayo dabcan wacdi buu sheegayaa wax badan buu ugu bushaaraynaya mar wuu u digayaa oo waciid buu sheegayaa iyo balaayada ka imanaysa ficilkooda marka waciidka uu ka hadlo waxay odhan jireen bal balaayada aad sheegaysa iskaba keena wayastacjiluunaka bisayiati qabla alxasana qabla isticjaali alxasana macnaha iyagoon wanaaggii dadajisanin oon odhanin ilaahayba khayr baryin ayay ilaahay balaayo baryayaan waa arrin yaab leh qur-aanku sida ay isticjaalka u samaynayaan meelo kale ayaa ilaahay uu ku fasiray maqaaladaha uu ka soo wariyey nimankii nebiga la murmayey ee balaayada dadajisanaya waxaa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindi fa amdir calayna xijaaratan min asamaai aw itinaa bicadaabin alim waxaa uu sheegaya maxamed ilaahay hadduu xaq yahay ilaahay hadduu xaq yahay waa shardi may odhanin nagu hanuuni wuxuu sida dawga ah ama caqliga wanaagsan ama sharciguba keenayay qofku inuu xaqdoon noqdo oo dabeetana uu ku ducaysta ilaahay hadduu xaq yahay ilaahay xaqa anagu hanuun lakiin waxay ilaahay hadduu xaq yahay annaga cadaab dusha naga soo deji xaqaa waanu diidnay gantaala dusha naga soo deji ama cadaabkuluna sii waqad khalat min qablihim lmaulaat hadda kama fogo waxay barayaan cuquubooyin baa hortood tegay oo umada ku dhacay muulaat iyo maulaat jumhuurtu waxay akhriyayaan quraad u badan yihiin bifatxi lmiimi wa dami lmuhalaa saadaa saddexda dhibcoodna le in la damiyo miimkana la fadxiyo maulaat quraada qaarkoodna waxay akhriyayaan muulaat labadaba in la damiyo macnaheeduna waxa weye labada qirabaha jiraane waa cuqubooyin caama ummada ku habsaday suurat huudiya ay soo iftiimis hadda iyadoo waxaasi dhaceen oo ilaahay uu hayoonay ku adkayn ayay haddana baryeen nabigu ummadda wuxuu ku tarbiyeeyey calayhi salaatu wasalaam inay ilaahay baryaan wixii balaayaa inaanay ilaahay baryin wiilaahay wixii balaaya inaanay laa tadcu calaa anfusikum walaa calaa amwaalikum walaa calaa awlaadikum calaa macna alxadiid inaanu qofku naftiisa iyo ubadkiisa iyo dee habaarin eherkiisa si aanu waafiqin saacatulijaaba laba sifuu ilaahay lahaa subxaana wa tacaala mid isagu daari oo wax dhibaya mid isagu naafica oo eh, dheef siinaya dadka labadii sifo dhinacii adkaabay ilaahay weydiisteen waina rabbaka laduu maqfiratin linnaasi calaa dulmin waina rabbaka la shadiidu lciqaab naxariis iyo dembidhaaf badan buu dadka u leeyahay iyagoo daalimiina ciqaabkiisuna waa adag yahay ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkii adkaabay ilaahay weydiisteen sanadkiisu aanu aad u adkayn waxaa kaga soo arooray nabiga inuu yihi lowlaa cafwullaahi wa tajaawusuh maa hana axadan ilcaysh walowlaa waciiduhu wa ciqaabuh latakala kullu axad haddii aanu ilaahay cafiskiisu jirin iyo dembidhaafkiisu qofna noloshu dhadhan umay samayseen ee waxaynu ku noolnahay rajaha aynu ka qabna ilaahay subxaana wa tacaala naw arkayo calaa dulmihim calaa dulmihim bay aayaddu sheegtay dulmigeenu waa badan yahay marka qofku waxa uu isku qancinayaa ilaahay dembi dhaafkiisu waa badanya kol haddaad dadaalaysa ilaahaybaa astur ilaahay buu ka rajaynaya marka noloshu macaankaasi samaynaysa haddii aanay jirin waciidkan iyo hanjabaadan iyo halaagan ilaahay uu ka warramaya haddaan dadka loo sheegayno damiirkooda aan lagu toosinayninoo lagu wacdiyayninna la takala kullu axad qof waliba uu isdhigan lahaa marka waa laba arrimoodoo isdaalacnaasilaya waa laba arrimoodoo isdheeli tiraya in digniintuna jirto bushaaraduna jirto naskuna labadaasu ina baraya wayaquulu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay idhahdeen lowlaa unsila calayhi aaya maxamed ma aayad lagaga soo dejiyo min rabbihi ilaahiisa xaggiisa inamaa anta mundir adigu nebi maxamedo waa digaysa dadkaad u digaysa walikulli qowmin haad ummadoo le cid hanuunisay leeyi mid hanuuniya allaahu yaclamu ilaahay wuxuu ogaanayaa oon ka qarsoonayn maa taxmilu kullu untha tu kastoo dhadigi waxay caloosha ku sido wamaa taqiidu larxaam iyo riximka hooyadu waxa uu nuqsaaminayo uu dhimayo wamaa tasdaad iyo arxaamtu waxay kordhinayso wa kullu shayin cindahu bimiqdaar shay waliba agtiisa qadar qadar iyo waqti ayuu ku socdaa caalimu lghaybi washahaada waxaa maqan iyo waxa muuqda isku sibuu ogsoonyaa rabbi alkabiiru kii weyn weeye almutacaal ee sarreeye isa sarraysiiye subxaanahu wa tacaala aayadahani ama aayaddaa hore waxaa u dambaysaa ummadda ilaahay uu la qancinaya uu la doodaya subxaanahu watacaala ummaddana baraya wixii lagu qancin lahaa maqaaladoodii aadka iyo aadka u liidatay nebiga intay la doodaanbaa waxay odhanayeen hadduu rasuul ilaaha yahay rususha waxa lagu yaqaana inay aayad la siiyee maxaa aayad loo siin waayay maxamed sidaasay odhan jireen oo talow nebigu miyuu aayad la'aa nebigu aayaddii u weynayd baaba la siiyey oo aayadaha ummadaha hore kaanat aayaat wa mucjizaat lumami aw rusul isaabiqa munsariba way dhammaan jireen waanay la tegi jireen mucjisooyinka rususha hore way la tegi jireen laakiin mucjisada nebiga waaba mid joogtaba oo waaraysaba marka nebigu ma aayad la-ayne dee aayadday doonaya waa mid ay leeyihiin annagaa cayimayno tolanayna waa midaanu sheeganay adugu dadka inaad hanuunka qalbiga ka geliso iyo intaad doonaysaa inay hanuunto shaqadaada maaha inamaa anta mundir ka noocana waad u digaysaa ka kuraacayna waad u bushaaraynaysaa inamaa anta mundir xasri baa laya xasri waa arin waxa la koobay shaqadii nebiga waa digaysaa oo digniin baad bixinaysa kuwa noocan oo kalea digniin baad kula dhaqmaysa bushaaraba ma istaahilo isagoo bushaare ma leh haddii adiga taadu ay risbalaaq iyo digniin noqotay talow hanuunka yaa leh walikulli qawmin haad ilaahay baa hanuuninaya qolo walba marka alhaadi huwa allaahu subxaanahu wa tacaala qolo walba waxa ay leeyihiin haadin mid hanuuniyo oo ilaahay ah ilaahay baa hanuunka leh adiguna waxa aad leedahay tusinta iyo digniinta iyo bushaaradaad leedahay inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa aayaddaasay markaa isku macno noqonayaan haadiguna waa ilaahay macnaha kale waxa uu yahay lagu fasiray isagana inamaa anta mundir adigu waxaa tay rasuulkii digayay walikulli qowmin haadi ummad walibana waxa ay lahayd oo ay leeyihiin mid hanuuniyo oo rasuul ah macnaha sidii rusushii ummadihii horeba ay u lahaayeen rasuul diga ayuunba oo hanuuniya ayuunbaad adiguna una digaysaa una hanuuninaysaa wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim siraat illaahi aladii lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard ila akhir laayad marka hidaayana waa loo sugay nebiga hidaayana waa laga anfiyey calayhi salaatu wasalaam hidaayada uu karayaa waxa weeye balaaqan iyo ammaanadan inuu dadka sida ugu quruxda badan u gaadhsiiyo inuu u gurmadu dawada u gudbiyo inuu la jeclaado hanuunka inaanu waxba ka hakranin waanu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam hidaayatu dalaala waa hidaayadii tusintay laakiin hidaayatu tawfiiq dadka in qalbigooda hanuunka lagu abuuroo la geliyo oo midhuhu soo baxaanoy soo go-aan ilaahay baa taale aayadahan soo socda haddaba waxa ay ka waramayaan awooddii ilaahay soo aragnay caalamka inaga muuqanaysa awooddiisa haddana dhan kale ka eego iyo cilmigiisa cilmullaahi subxaanah cilmiga ilaah ee xeel dheer oo iyadana lagugu qancinaya waxna lagu tusaya aad kuna garaabayso markaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala waxau ihi ilaahay wuxuu ogyahay arxaamtu maa taxmilu kullu unha macnaa qeybkuu ogyahaybaa aayadda xagga dambe ku jira qeybkiibay tanna ka mid riximka dhadiga waxa ku jira yaclamu maa taxmilu kullu untha wamaa taqiidu larxaam wamaa tasdaad waa saddex arrimood riximka hooyadu wuxuu nuqsaaminaya iyo riximka hooyada horta waxa ku jira ayuu ogyahay rabbi tabaaraka wa tacaala ogaanshaha uu ogyahay riximkaa waxa ku jira waa ogaansho mutlaqahoo aan qeyd lahayn dadku wakhtiyadan dambe waxbaa la yaro sheegsheegaa la yidhaahdaa daasad baa inta lagu ehegay ayaa wax laga yaro arkay ma laba ma dhadigba imise bilood buu jiraa tiradii waxyaaba la xidhiidha laakiin ogaanshahaas waa ogaansho la odhan kara wuxuunuu la mid yahay un ogaanshaha malaggu u ogyahay ilaan malaguba hawlbuu meesha ka wadaa isba waa makhluuq malaguba qaaliqna dee malaguba waa makhluuq malagan meesha wadwada ee ilaahay kolba weydiinaya sida xadiidka saxiixa ah uu nabigu sheegay caleyhi salaatu wasalaam <clears throat> malagii ilaahay u diray ayaa ilaahay weydiinaya wuxuu leeyahay ilaahuma labaa mise waa dhadig mee waa lab ka soo qaad buu ka dhigaya ila hawlbuu wadaaya ilaa arsaaqadiisu maxay noqonaysa caynkaa iyo caynka ajashiisu waa intee waa intaa mashaqibaa mise waa saciid waa saciid dabeedna intaa wuu qorayaa uu wadaa hawshii saas u farsamaynaya dee wuu ogyahay waayahay marka waa ogaansho maxduudahoo kooban oo qaydan kaa malagu dee kan makhluuqu hadduu wax ka ogaadayna kaasuguu lamidii laakiin ogaanshaha ilaahay u ogyahay waa mid mutlaqahoo sii daysan oo aan meelle ku qaydnayn wax badan oo aan la ogaan karinna ilaahay waa ka ogyahay subxaanahu watacaala oo waxaaba ka mida tan aayaddu ay sheegayso wamaa taqiidu larxaamu wamaa tasdaad riximku wuxuu dhammaystirayo wuxuu dhimayo ilmuhu waynu naqaanaa ama waxaan uurjiifka la ydhaahdaao dee marna waa dhicis marna waa dhammays yaa og inuu dhicis noqonayo inuu dhammays noqonayo waa arrimaha ilaahay u gaarkaa subxaana wa tacaala markanuu jidhka abuurkiisu socdo inuu taqiidu aw tasdaad jidhkan inuu dhammaystirmayo ila waa biloweh wakhtiga dambe gebagabada inuu dhammaystirmayo iyo xubnihiisa qaar inay go'i doonaan iyo mataanaha meesha ku jira inuu isku dhajin doono intaba ilaahay isaga isku isaga oga waynu garanayna subxaana wa tacaala raximku waxbuu nuqsaamiyaa waxna wuu siyaadiyaa mar waa mid marna waa laba xagga wakhtiga kolka la eego wakhtigii loogu talagalay ama sida caadigaa ah ilmuhu ku dhalan jira wuu ka yaraadaa marna wuuba ka bataa maa taqiidu larxaamu wamaa tasdaad kullu dalik tafaasiil badan oo lagu arko ilmaha caloosha ku jira ayaa aada u badan aad iyo aada u badan oo macluumaadka xadiidka xataa laftiisa marka lagu wadwado marba waxaan hore looga ogeyn baa laga ogaadaa qur-aanka kariimka kolkaad eegto waxa uu ka dhigaa caalamkan caalamul arxaam la yidhaahdo ee riximka hooyada waa caalam gaara ah. oo sida caalamkan adduunyada iyo ka aakhira iyo nusuustu ay uga waranto ayaa caalamkaa riximka iyo uurka nusuustu si gaaray ah uga warantaa macnaha isaga laftiisu waa marxalad gaar insaanku uu marayo waa marxalad cajaa'ibteeda leh waa marxalad mucjisaadka ka muuqanaya ee aad u yaab badanyihin waa marxalad cilmiga ilaahay iyo awoodda ilaahay bay aad uga muuqanayso cidda ku takhasustay baana aad iyo aad usii fahmaysa yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii ulumaatin alaa caloosha hooyadiin buu idinku abuurayaa iyada oo abuurkaasi uu maraya marxalado fi ulumaatin alaa saddex kudcur oo isa saaran ilmahan quraarada lagu sameeyo berigii hore tijaabada lagu waday wuu samaysmi wuu samaysmi waa la waday waa la waday waa wuu hirgeli waay mar dambaa dhakhaatiirta islaamku ay soo kordhiyeen iyagoo dee eegaya tafaasiisha iyo macluumaadka qur-aanku uu sheegaya la xidhiidha orjiifka ayay soo kordhiyeen aayada oo le war meeshani waxay u baahan tahay sifadaa ilaahay uu tilmaamay in lagu koriyo caloosha laga helo in curadaa saddexdaa meeshan in loo madoobeeyo laydhka laga baktiyo waar quraaladani laydh baa ku shideene laydhkaa in laga madoobeeyaabay u baahantay fii ulumaatin alaa arrintan inay cajaa'ibkeeda leedahay insaanka isfaanin lahaa iyo kii kibri lahaa iyo kii is lahaa iyo kii aqoon sheegan lahaa waa arrintuu ilaahay dhaabadda uga dhigay oo hor dhigay subxaana wa tacaala huwa aclamu bikum id ansha'akum min alardi waid antum ajinna fii butuuni ummahaatikum falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa ilaahay waa ka idinka warhaya idinkoo urjiifahoo caloosha hooyadiin ku jiraon waxba ahayn marka haisu ammaanina halkaasaa idinku ogaaya halkaasoo aan idinkaga warhayo idinku arsaa marka waa waqti cajaa'ib badan wey kullu shayin cindahu bimiqdaar wax waliba agtiisa qadar buuya ilmahana iskama korayo ilmaha shin noqonaya ka dhammaystirmaya ka dhicis noqonaya mid waliba qadar buu ku socdaa marka horeu qorshaysnaaba wax cashwaay iskaga soconayo sidan iska noqonayaa ma jiro waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisiibaa usoo cabataoo markaasay tii inankaygu u dhimanayaa naftiibaa kasii baxaysa waa sakaraad aabba iisoo gurmo wuxuu doonayaa inay awoodda ilaahay la qabsato iyo aajaasha iyo masaa'ibka inay la qabsato inanta u tababaraya aabba iisoo gurmo i kaalebay tii markuu inanku dhimanaya naftu ka baxayso aad ila joogtide ninkii warka soo fartay buui dib ugu noqoo waxaad inanta ku tidhaahdaa inna lilaahi maa akhada walahu ma actaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa famurhaa faltasbir waltaxtasib shayga ilaahay uu qaatay isagaa iska lahaa wixii uu bixiyana isagaa iska leh wixii uu bixiyuunbuu dib u qaatay ogoo wax waliba qadar bay ku xadidan yihiin wa kullu shayin cindahu bimiqdaar inanku wakhtigiisa dhaafi maayo inana kadib dhigi kari mayno ilaahay u sabiro ajri un weydiisay intaasaa kaaga furan inan yahay intaas wey caalim lqaybi washahaadati lkabiir lmutacaal cilmigii ilaahay baynu ku dhex jirnaa ee cajaa'ibka badnaa ee faraha badnaa sawaaun dad yaho waxaa isku mida minkum idinka man asara alqowla qofka hadalka hoos u dhiga waman jahara bihi iyo cidda kor u qaada iyo waman qofka huwa isagu mustakfin bileyli habeenka dhex muusaya isku qarinaya wa saaribun binnahaar iyo ka maalintii muuqanaya ee laafiyoonaya si fiican u soconaya waa isugu mid ilaahay lahu waxa u sugnaaday ilaahay mucaqibaatun kuwa isweydaaranaya oo lahu insaankii waxa u sugnaaday mucaqibaatun kuwa isu badbedelaya min bayni yadayhi wa min khalfihi xaggiisa hore iyo xaggiisa dan yaxfaduunahu min amri illaah ilaahay amarkiisay ka ilaalinayaan in allaha ilaahay laa yuqayiru ma bedelo maa biqowmin qolo waxa ku sugan xataa yuqayiruu jeeroy bedelaan maa bianfusihim nafahooda waxa ku sugan waida araada allaahu biqowmin suu-an ilaahay markuu ummad xumaan la doono falaa marada lahu cidina ka joojin mayso wax joojin karaa ma jiro wamaa lahum uma sugnaanin min duunihi inta ilaahay ka sokaysa min waal wax weli ahoo difaacayo u gurmanayaana ma jiro nin ilaahay heeray kabtii ma yeela cidina ragaadin mayso cilmiga ilaahay saasuu dheeriyay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ku barayaa tabaaraka wa tacaala haddii aad dadka iska eegi lahay ood waxun samayn lahay in arrinkaagu uu mudan yahay kuna haboonya inaad isaga iska eegto waa arrin yaa badan qofku marka uu halkaa gaadho markaasuu xumaanna ka siqsiqaa wanaagna aanu ku qaboodfalin marka uu tallaabo qaadayaba kolkuu idhahdo sow ilaahay kuma arkayo addoommuhu haddii aanay ku arkaynin sow ilaahay kuma arkayo cumar binu khadaab baa waxaa la yidhahdaa aad buu ula dhacay inan buu dhagaystay habeen isagoo dee ag maraya oo ummaddu eegaya wixii dhibaataysan iyo wixii duruuf iyo mushkiladda ayuu dhex marmaraya nin meeluun isku xidhay muu ahaynoo gaadh laga hayo wuxuu samaynayay ummaduu dhex marmarayay habeenkii buu dhukusayaa cawrada raacraaci maaya laakiin duruufaha adag ee ummadda haysta waa waxa iska macruufa dadka had iyo jeer soo warrama ee bulshada ka soo warrama madaxda in fara badan baa laga yaabaa in waxa xaqaa'iq ah ama aanay ogaynba oo aanay u soo sheeginba ama ogaanba ay uga qariyaan way dhici kartaa way dhacdaa xataa imminka kuwan la yidhaahdo macluumaadka ilaa aad baan u naqaanaayo waan ku qabowsanay basaasidii wardoonka ee gaalada ee hay-adaha kala dambeeya ee daakhili iyo khaarij waxaa u samaystay ayaga laftoodu ka cabanaya wardoonka yagii ayaan weli xaqaa'iqii noo sheegin oo dhul badanoo iska qarxay unbaa la arkayaa un war kuwii warrami jiray miyaanay nooba soo sheegin waxaan faraha badanay inagu qarxay maxay kharashkii badnaa ee ku baxaya xaguu maray marka taa qudhigeeda wax jira weeye marka wuxunaynu cilaynaynaa macnaa sababtuu dhex marmarayay dadka ayaynu sababaynaynaa dabeetana wuxuu maqlay islaan le inanteedii heblaay balcaanihii kordhi show malaakaliishaniya wax qabsadayba balbaalii biiri caanihii markaasay tidhi dee cumar baa diiday hooyo naa cumar inama arkayo ee waa habeen madoowe caanaha inoo biiri oo inoo kordhi si ay noogu beekhaamaan ay inoogu bataanoo lacag badan ay uga soo baxda meesha ee hooyo haddaanu cumar ina arkayni ilaahay baa ina arkaya fa cumar yaraana ilaahay baa ina arkaya bay markaasaa dee islaantii ay gariirad bay u dhigto way joojisay halka ilaahayna inama arkaya dee ma odhan karto waa qof muslima ila waxunbaa ka yara si aha la xajecel xukunbaa wadaye cumar wuu calaamadsaday guriga dabeedna wuxuu ihi inantaa laga war doono inantii haddii lasoo helayna laxajeclaa ka qabatay mar hadday tahay qof diinteeda iyo iimaankeeda iyo muraaqabadeeda halkaa gaadhsantaa ah, waxaa la idhaahdaa inamadiisii mid ka midaba ah u guuriyey dabeetana tafiirteedii cumar binu cabdilcasiis baa ka soo baxay baa la idhaahdaa culamaadu taariikh saasay xusaan in abata sanad sanadka qisada haduu sugmo aada u cajiiba marka haddaba xaaraanaad samaynayseed balaayo booshaaqayseed wax qarsanayso bal hadda u fikir ilaahay uu kuu baraarujinayo sawaaun minkum man asara alqawla waman jahara bih qofka hadalka siraysta iyo ka kor u qaada ilahay waa isugu mid waman huwa mustakfin bileyli wa saaribun iyo ka habeenkii isku dhex qarinaya saaribkuna waxa weeye ka maalintii soconaya ee mutajaahirka ah daahir maashin fii bayaadi nahaar qofka maalintii muuqanaya halkaa laga arkay iyo ka habeenkii gudcurka dhex qaaday ee doona inuu madowga ka faa'idaysto dee ogobay arrimaha qur-aanku siyaabuhu dadka ula hadlaya haddii aanad isdhaafinaynin ee aad naftaada iyo ummadda u celinayso wax badan baad ayaad arkaysaa xaqiiqada uu qur-aanku tilmaamaya dadka in fara badan baa waxa xumaan iyo ceebay samaynayaan la suga habeenkii oo idhaahdo war waa maalintii ummadda ayna arkayse habeenkii kii khamri cabayay kii waxadayey kii maaragtay xumaanta iyo ceebta iyo sinada samaynayey kii duulayey kii wax dilayey waxaasoo dhami habeenkii oo adiga ku ducaysanaya wa min shari kaasiqin idaa waqaba ilaaha waxaan kaa magan galay habeenku markuu dumo kii soosoo dhex qaadayay ee ka faa'iidee odhanaya ilaahu kaana iga jooji ka maalintii iyo ka habeenkii labadaba marka ilaahay dadka uu yaqaanaa kii odhan lahaa madawso iyo kii caddaysan lahaa labadaba haddabaan arkayaabaa ilahay subxaana wa tacala isku sii buu ogsoon yahay marka ilaahay inuu addoonkii ka xishoodo oo isha ilaahay uu iska eego oo isha addoommaha aanu iska eegin arrinta muhiimkii waa ka iimaanka dhabtaabaa kaas ilaahay saasuu wuxuu ogyahay waxaa jira dar kale oo uu inoo dirayoo shaqo kaleba aan lahaynba ee innaga laynagu fayliyey oo colaal iyo ciidamo ah oo habeen iyo maalinba inagu xeedhan oo adigaagaasuun kuu taagan waxa weeye sideed malag ayaa afariyo labaatanka saacadood inagu qorshaysan ma isleedahay sideed baa kugu dhegan haddii dadku ay u fikirayaan sideed malag ayaa afarna labayo toban saacadood kugu heegan kuu yihin afarna labayo toban saacadood malaha dadku hareeraha waxanbaaba iska yara eegeegi lahaayeene inuu bilaa malag yahay bay dad badani u haystaanoo keligii uu yahay oo aan laba wehelinayninba waxa aayadani ay sheegtay lahu mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfi waa kuwa xagga hore iyo xagga dambe ayay ka taagan yihiin shaqadooda waxaa ilaahay uu ku sheegay yaxfaduunahu min amri illaah ilaahay amarkiisaay ka ilaalinaya aayaddii suuratu qaaf ku sugnaydna ilaahay muxuu yidhi maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid marka labadaasina mid waliba raqiibna wiya catiidna wiya dadku iyagunbaa aayadda iska fasirto isku qanciyo ula baxay midna raqiib midna catiid waxay kuhe labada malag midna raqiib baa la idhahdaa midna catiid baa la idhahdaa mee mid waliba raqiibna wiya oo uu ku ilaalinaya catiidna wiya oo tirinaya mid waliba labada sifa uu leeyahy midna xasanaadku qorayaa wixii wanaagsan midna wixii xun buu qorayaa kuwanina aday ku ilaalinayaan kuwaasina aday wax kaa qorayaan kuwani wixii musiibo ah iyo wixii kugu dhici lahaabaa ilaahay u dirayo amarka ilaahay bay kaa ilaalinayaanoo amarka ilaahay bay kugu ilaalinayaan waaya marka kuwaasina difaac bay kugu jiraan oo heegan bay kuu yihiin oo aday ku agtaagan yihiin kuwan kalena waxbay kaa qorayaan waa afar afartaasi labayo toban saacadood saaka salaadii subax bay isu ayay eh, kugu soo hagaageeno ay kula bilaabeen shaqada dabe shiftiga wuxuu dhammaanayaa goorma casarkii maantuu dhammaaday afartii kalaa soo dhigtay oo iyaguna heegan ku jira oo iyaguna shaqadooda dhammaynaya salaada subax ayay dhammaynayaan sideedaasaa isbedelayaan tafaasiil dheeraaduu kasii bixiyey nabigu caleyhi salaatu wasalaam axaadiid saxiixa markaa wuxuu uhi yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaar waxaa isu kiin bedelaya habeenkii iyo maalinta malaa'ig baa isu kiin bedelaysa manaa mucaqibaadkani inay habeenkii iyo maalinkii marka qoloba warbixintooda ilaahay u geynayaa subxaana watacaala warbixinta waxaa laga soo diyaariyay hebel hebel hebel baa laga soo diyaariyay heblaaye heblaaye hebel hebel laga soo diyaariyay waxaasuu sameeyey waxaasay samaysay waxaasuu ku jiray markaanu u tagnay ilaa markaanu ka nimi waxaagoo dhamme waa rikoord garaysiin xadiid kale saxiixa nabigu caleyhi salaatu wasalaam <clears throat> isaga oo la hadlaya ummadda islaamka iyo ciddii dee ilaahay wax ka dhagaysanaysa u turanaysa ayaa wuxuu lahaa war waxaa idin wehelinaya ina macakum xadiidkaa laftiisu waa saxiix inna macakum man laa yufaariqukum ilaa cinda alkhalaa'i wa cinda aljimaaci fastaxyuuhum wa war waxaa idin wehelinaya qaar aan idinka tegaynin oo malaa'iga ilaa marka aad xamaamka galayseed suuliga ku jirto iyo marka ninkiiyo gabadhu ay kulmayaan labadaa jeer mooyaane inta kale way heeganba idinyiinoo waa idinku fayshan yihin macnaa waa idinla wadaa shaqada ka xishooda oo ikraam oo maamuusa ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed baa wixii hadala shar iyo khayr mid kasta ha ahaadee labadaa meelood la diiday oo aanay hagaagsanayn markuu qofku xamaam ku jira iyo cinda aljimaaca waxa saddexaadoo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ina minkum eh, maa minkum min axadin ilaa waqad wukila qariinuhu min aljinni wa qariinuhu min almalaa'ika qof kastoo idinka idinka mid ah <clears throat> waxa heegan u ah mid ku lifaaqan oo ku xidhiidhsan oo la jooga oo jin ah iyo mid malag ah war meesha maxaa lagu soo ururay qofkii yaraa ee miskiinka ahaa isagu meeshan iska fikiraya wax kale ka fikiraya iska fadhiyey laba kalaa kusoo biiray hadday sideed ahaayeen laba kale ayaa ku soo biiray waa toban malag iyo jin waa qariin malaga iyo qariin jina markaa dee waad garanaysa jinku wuxuu farayo malaggu wuxuu farayo labaduba waa iska macruuf weeye haddaad wanaag samaysa malagaad u hiilisi wuu kuu ducaynaya khayr baad leedahay ducaqabaad haddii aad xumaan samaysana jinkaad u hiilis markaa isagana habaarqabaad labadaasaa iyaguna meesha loola nugu jira asxaabtu way yaabeenoo markiiba masale isuga dhufteen oo way ka faa'iideeyeenoo waxay idhaahdeen oo adiga laftaaduna labadaa qariin miyaad leedahay nebi allo way ka gaadhsiiyeen markaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam haa aniga laftigeed waan leedahayoo walaakina allaha caananii calayhi falaa yamurunii ilaa bikhayr muslim buu ku sugan yahay xadiidku laakiin aniga kaa qariinkii jinka ahaa ilaahay wuu iga hiiliyaoo wax khayra mooye wax kale ima farayo nebi maxamed shar iman kari maayo uu ka xoroobay marka sidaasibaa ah, riwaay kalena waxay tilmaamaysaa ilaahay baa iga nabadgeliyo fa aslama ama fa uslimu waan ka nabadgelayaa ama uu islaamo saddexdaa xadiidba waxay fasirayaan macnaha aayadda ayay fasirayaan yaxfaduunahu min amri illaah wixii ilaahay ugu talagalay inuu kaa difaaco malaa'igtaasuu diraya marka haddaynu bilaamalak noqon lahayn waxayna jidhaya waxayna asibaya waxaynagu dhacaya way kasii badbadan lahayn dumarka caruurta marka ay arkaan intaasoo halaaga iyagoo ku dhacaya oo aan is-ilaalinayn odhanaya malaaig baa ilaalisa caruurta malaaig dee inagana kuwa waaweynna malaaig baa ilaalinaysa inaguna bilaamalak mayh yaxfaduunahu min amri illaah minta waa ibtidaa'iyadeeda haddii lagu daayo weye bimacna albaa ayay noqon kartaaoo yaxfaduunahu biamri illaah ilaahay amarkiisay ku ilaalinayaan camalkiisana way ilaalinayaan wixii ku dhici lahaana way ka ilaalinayaan marka laakiin dee maqaadiirta ay timaado lagama maarmaanka ahi malag ma hor joogsanayo ilaa malag kalea isna wade malag kale oo malakulmowt iyo shaqaalihiisiiyaba iyaguna wada marka midiba shaqooyinkiisii shaqadiisiibu wataa markaa isma tasaadum iskuma dhacayaan taas waa marka qofkii inuu baraarugsanaadaabaa muhiima qofka macluumaadkan qur-aanku ka waramaya haya ee aqoontan haya iyo ka iska faramaran ee waxaan cidlo ka taagan dee labadaa qof isku xisaabtanna ma aha isku tudhaalana ma aha isku xishoodna ma aha qofna keligiibuu isu haystaa inuu sukaya qofna wuxuu dareensanya tobankan khalqiga ilaahay inay isaga heegan ku yihiin oo isaga loo diyaariya ayaa markaa uu ogsoon yahay sidaa daraaddeedba aqoontu waxa ay leedahay qiimayn gaara iyo dadaal gaara iyo xishood gaara waaka ka ilahay yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxa cabsidiisa dhabtaa ka xisooda qofka aqoonta leh dadka aqoonyahankee culimada ah ayaa ilaahay ka xishooda waayo dee aqoontan hayaa qofki tanuu ogyahay waxaynu halkaa ka arkaynaayoo kale in ay aad u badan yihiin malaa'igta ilaahay dee qofkii walba marka toban loogu dhufto ama sagaal waa inta si joogtaa ah ula joogtee ee intii kale markaa iyaduna siyaabo gaara ah uga warhaysa ila qoloba marbay malaaigta khalqiga lasoo xidhiinayan insiga lasoo xidhinayaan malaaigta ilaahay farabadnaantoodiiba halkaa iyaduna kaaga muuqata in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim qaacidadaasaa ilaha u sheegay dadku khalqigani ha barbar tubnaado laakiin isagaa la eegayaa qofkani ma aha mid mujbar ah oo la dirqiyayo laakinahu mukhayar waa qof ikhtiyaar leh oo malaa'igtu iskeedaba xaggana uma riixayaan xaggana uma riixayaanoo shaqooyinkiisa tadakhul kuma leh iyagu way la daba taagan yihiin muxuu yeelayaa talow xagguu u dhaqaaqay waa laga qorayaa liiskaasuma lasoo kala bixinaya aakhiro duubana sida kaa kombyuutarka oo kale sidaa daraaddeed baa ilaahay ficilkii insaanku uu samaynayey ama ummaduhu samaynayeen nataa'ijka ka dhalanaya ilaahay uu sheegay min isaga wax loogu qiimaynayo halka uu ku biyo cabayo qofku ficilkiisay daba socota ina allaha laa yuqayiru maa biqowm waxa qolo ku sugan ilaahay ma bedelo xataa yuqayiruu jooroy bedelaan maa bianfusihim nafahooda waxa ku sugan labada dhanba waa loo dhigi karaa maalan dadku hadday nicmo haystaan oo waxa naftooda ku sugan uu yahay nicmo qaybaheeda kala duwan diin iyo dunyada ilaahay kama bedelo jeeroo naftooda waxa ku sugan ay bedelaan oo ay la yimaadaan shukri la'aan iyo kufri iyo macsiyo iyo dembi iyo balaayo markay taa la yimaadaanay ka abaalka abaalkadaraana ilaahay ku gacan saydhaan markaasuu xagga kale ugu rogaya oo nicmadii iyo wixii ay haysteenba ayuu ka dulqaadaya ilan iyaga isbedelee taasi waa lagu macnayn karaa in allaha laa yuqayiru maa biqowm qolo balaayada iyo dhibaatada iyo kadeedka iyo diiqa ku sugan ilaahay kama dulqaado xataa yuqayiruu maa bianfusihim waxaa nafahooda ku sugane xumaana jeeray bedelaan oo marka iyagu bedelaan ay hagaagaan oo ay go-aan ku qaataan inay isasaxaan kolkaasaa ilaahayna sharkii khayr ugu bedelaya subxaana wa tacaala marka arrinku waa maxay dee kolka sidaa loo eego inagiibaa khayrkii iyo sharkii labadaba laynaga sugayaa abaalmarintiisii qofka lagu abaalmarin lahaa adigiibaaba lagu eegayaaba waidaa araada allaahu biqowmin suu'an falaa maradda lahu wamaa lahum min duunihi min waal marka laakiin balaaya ay sideedaba ilaahay uu qolo la doono ilaahay kama joojiyo oo wehel aan ilaahay ahayn addoomuhu ma laha tabaaraka taana waa in lagu qancaa waayahay awoodihii ilaahay iyo cilmigiisii ayaynu kolba mid qaadanaynaa taasi waa cilmigii ilaahay xeesha dheeraad ahayd tanna waa awood kale oo iyadana safxad kaloo safaxaadka kanuunka ka mid ahun aynu akhriyi doonno si aynu cibar iyo cashara uga faa'iidaysanno allahu subxana wa tacaala